bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi waalihi wصaxbihi aجmaciin w fi اkhtiyaari laa yajiء اlmunfasil ida taأtى an yajiiءa اlmutaصil wasil aw ifsil ha asalniihi wma ashbahahu fi kuntuhu اlkhulfuntama kadaka khiltaniihi wاtiصaala akhtaaru gayr اkhtaara اlinfiصaala wqadim اlأkhص fi اtiصاali wqadiman ma shiئta fi اnfiصاali w fi اtixaadi الrutbaة اlzam fasla wqad yubixu اlغayb fiihi wasla wqablaya الnafsi maca اlficli اltuzim nuunu wiqaayati walaysi qad nudim walaytanii fashaa walayti nadara wmac lacala ackis wakun mukhayara fi اlbaaqiyaati wاdiraara khafafa minii wcanii bacdu man qad salafa w fي ladunii ladunii qala w fي qadnii wqadni اlxadfu ayda qad yafi damaairtii baan ku dhex jirnay musanifku wuxuu leeyahay w fi اkhtiyaari laa yajiiء اlmunfasil ida taأtى an yajiiءa اlmutaصil qawaacid weeyaan wuxuu musanifku u jeedaa mataa amkana an yu'taa bdamiir اlmutaصil laa yajuusu اlcuduulu ila اlmunfasili yacni qaacida buu musanifka hadda meeshaas inooga dhigay ayib kulu mowdicin amkana an yu'taa fiihi bidamiir اlmutasil laa yajuusu اlcuduulu canhu ila اlmunfasil kama qaala ibnu caqiil ama wuxuu leeyay wa fi ikhtiyaarin sida la doortay laa yajiiu lmunfasilu damiirkii munfasilka ahaa oo gooni u baxsanay ma yimaado idaa ta'ataa hadday suurageli karto an yajiia almutasilu mutasil inuu yimaado hadday suurageli karto munfasil lama aado saasuu ku leeyahay ayb bimacnaa waxa weeyaan qaacida kuli ah idaa idaa ta'ataa الاتyاan bالضميir الmتصل laa يجuز الcduل إlىa غayrihi kaas waay qaacid ahaan buu hadda musanifka noogaga dhigay markaasuu qaacidadaas wuxuu ka istihnooday abyaada soo socoto yacni mithaal ahaan haddii haddii aad tiraahdid qumtu damiirkaas mutasil waay akramtuka kaafkaas mutasil waay haddii aad aad tiraahdid marka munfasilan ka dhiga oo aad tirahdid qumtu booskeedii qaama ana aad tiri akramtu ka meeshii ahayd akramtu iyaaka tiri damiir munfasil aad la timiday laa yajuuzu laa yajuuzu fi lugati اlcarab bmacnaa anaka waqacta khaطأa fi lugati اlcarabiya saasaa loo jeeda haddii marka la arko meelahaas oo kale haddii ay timaado oo damiir mutasil meelay suurageli karta damiir munfasil lala yimaado waa daruura shicriya iyo aljahlu biluga alcarabiya labadaas midkooda lagu ximbaara baa laleeyahy alkhulaasa mataa taataa itisaalu damiiri lam yucdal ilaa infisaalih haddayba suuragal tahay in damiir mutasil lala yimaado infisaal looma baahno liannahu Eh, waxay noqonay ziyaada maa laa macnaa laha cibaaradana rakaa keenaysa hadda u fiirso qumtu iqaama ana farqiga u dhexeeya bal tadawuq samey akramtuka inan ku iraahda akramtu iyaaka inan ku iraahda farqi weyna u dhexeey marka sidaas awgeed yaa waxaa leeyahay mata amkana alityaanu bidamiiri mutasila laa yajuusu alcuduulu ila gayrihi cibaaro kastood ka cabirtidba taas waa ayib laakiin haddii arrintaas la arko oo iyadoo ka baxsan daruura lagu tilmaamaya qaala shaaciru bilbaacithi alwaarithi alamwaati qad daminat iyaahum alardu fii dahri dahaariiri buuri bilbaacithi alwaarithi baan ku dhaartay bilbaacithi allaha soo saaro alwaarithi alamwaati amwaadana ka dambeeyo qad daminat iyaahum waxaa macnaha liqday ayagii alardu baa liqday fii dahri dahariiri mar horay dhinteen uu yiri fiiri qad daminathum alardu baa laga rabay markaasuu wuxuu ihi qad daminat iyaahum alardu hadda haddii uu dhihi lahay qad daminathum alardu shicirka wuu ka jebi lahay sidaas awgeed baa marka waxaa laga dhigay eh, maxaan ku irahdaa daruura shicriya laakiin laysa calaa iطlaaqihi baa lagu leeyahay markii hadda musanifka uu iri fii kuli mowqicin yumkinu an yu'taa bidamiiri mutasila laa yajuusu alcuduulu ilaa gayrihi markuu leeyahay amaakinaa jirta laysku waafaqsan yahay midii hadda aan soo sharxaynaa kamid eh waxa weeyaan taqdiimu damiiri cala alcaamili hadday dhacdo waa la ogol yahay oo hadda iyaaka nacbudu oo kale nacbuduka way suurogeli kartaa laakiin idaa qudima adamiiru cala alcaamili yajuusu an yu'taa bilmunfasili maca imkaani اlmutasil oo waxaad dhihi kartaa markaas iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ko waxaa lamid eh amaakinta ay bannaan tahay in lala yimaado damiirkaasoo munfasila maca imkaanihi haddii xarfu nafyi ay gasho waxaa tiriyey mathala wamaa antum bimucjiziina maa huna ummahaatihim wamaa ana biطaaridi اlmu'miniina in ana ilaa nadiiru mubiin damaairtaas fiir hadda kulligeed munfasil waay liannahu xaraf nafyi bay ku xiriirsadeen maa antum bimucjiziina marka waxa weeyaan waa la fasliya haddii uu yahay damiirka wuxuu la xariiray xarfu nafyi haddii uu yahay yajuusu an yu'taa bihi munfasilan waxaa lamid eh idaa fusila bayna damiiri wa caamilihi bimacmuulin aakhar ficilkii uu la xiriirsa lahay iyo damiirkii wax baaba kala geeyey waxaa ka mid a eh, qowl llahi tacaala yukhrijuuna arasuula wa iyaakum hadda fiiri yukhrijuunakum waa dhici kari lahayd yukhrijuunakum laakiin ficilka yukhrijuuna ah iyo iyaakumo damiirkae rasuula la dhex dhigay liahmiyatii huna rasuulka dadka la bixi uu ka mid yahay laakiin waxaa weeyaan nusa calayhi bilafdi e, e, yukhrijuuna arasuula wa iyaakum waxay markaa iyadoo yukhrijuunakum ay suurogeli karteed laakiin liwujuudi arasuuli qabla adamiiri wa bacda alcaamili jaaza اlityaanu biاlmunfasili maca imkaani alitiصaal waxaa lamide amaa gadaasheeda waxa dhaco u fiirso amaa gadaasheeda fiiri amaa ana fashaacirun amaa anta fakaatibun amaa fulaan fanaxwiyun amaa huwa fanaxwiyun ala dhihi karaa marka mawaaqicdaas dad badan waxay ku doodaan waxay galaysaa bay leeyihiin damiirkii oo munfasilka ahaay waxaa weeyaan asoon mutasil la imaan karin liannahu macnaha laga faa'iideysanayo markuu mutasil yahay lagama faa'ideysanayo markuu munfasil yahay haddaa tiraha iyaaka nacbudu sax nacbuduka waa la dhihi karaa min xayثu luga oo haddeertaan itisaalki waa suurogeli karaa laakin hal اlitisaal yuؤdي dalika اlmacnى aladi yuؤdى bihi الdamiir الmunfasil ida qudima jawaabti la marka meesha laga hadla laleeyahay laa yajuuzu اlityaanu bdamiir munfasili maca imkaani اmutasil laleeyahay markii isla hal macno keeni karaan oo qumtu iyo qaama ana oo kale ay ahayd laakiin hadda intaan la tiriyey laa yumkin الاctiraad calى اlmusanifi waana sida صaxiixa ah liannahu waxaw mawaaqicdaas damiirka munfasilka ou yimiday macna uu faa-iday damiirkaas munfasilka uusan faa-iday karin damiir mutasil ah qaacidadana waxay u taalaa meel haddii damiirkii mutasilka ahay uu gudan karo damiirka munfasilkaa macnihiisa lagama iilan karo taasaana saxe marka damaairtaas arintaas kuma imaanayso waa fi ikhtiyaarin sida la doortay laa yajiiu lmunfasilu munfasilka ma imaan karo idaa ta'ataa haddii uu suurageli karto an yajiia almutasilu inuu yimaado mutasil asay suuragal tahay munfasil lama yimaado qaacida kuli ah waa ictiraadna ma keenayso waxaa wixii ka duwanna waxa weeyaan amaa inuusan macnihii keeni karin ama ulajeedo kalaa laga leeyahay marka musanifka wuxuu ri wsil aw ifsil haa asalniihi wmaa ashbahahu fi kuntuhu lkhulfuntamaa kadaka khiltaniihi wاtiصaala akhtaaru gayri اkhtaara اlinfisaala qaacidadaas waxaa weeyaan bimathaabati اlاstithnaa oo hadda waxaan ku niri damiir kasta oo mutasil ah hadday suuragal tahay in lala yimaado booskiisa mid kale lama keeni karo markaasuu wuxuu leeyahay ila fi hadihi اlmasaa'ili markaasuu wasil wasilxariiri aw ifsilka gooy ha a salniihi iweydii hadeedii salniihi asigaas iweydii hadeedii haddaad rabtana xariiri oo silniihi dheh hadaad rabtana ka gooyo salnii iyaahu dheh wamaa ashbahahu io salniihi wixii shabaha wa fii kuntuhu walkhulfu khilaafkii intamaa waa loo nisbeey fii kuntuhu khilaafkiina kuntuhu bou yimiday kadaaka waxaa lamid e khiltaniihiyaa lamid e waad ii malaysay watisaalan xariir baan akhtaaru dooranayaa gayriina ikhtaara infisaala bou doortay saddex masalo waay saddexdaas masalo waxa weeyaan waxaa bannaan ayadoo suuragal tahay damiir mutasil in lala yimaado in damiirka mufasil laga dhigo yaa bannaan laakiin ayuhumaa arjax unbaa laysku haystaa laakiin min xayثu اlkul waxa weeyaan saddexdan mas'alo yajuuzu اlwaslu wاlfaslu marka bimathaabati اlاstithnaa waay mas'alada koobaad oo silniihi salniihi cinwaan ugu dhigay waxaa loo jeedaa hadday labadii damiir ay noqdaan mafcuuleyni lificlin walaysa asluhumaa mubtadaan khabran salniihi waay labadii damiir hal ficilay macmuul u noqdeen labadii hadday macmuul u noqdeen asalkoodina mubtada i khabar iskuma noqon karaan labadaas hadday saas ku yimaadaan yajuusu lwaslu walfaslu musanifka hadalkiisa waxaa laga fahmayaa labadaba inay bannaan yihiin calaa cala sawa markaasuu uri wasil xariiri haa salniihi salniihi hadeedi xariiri aw ifsil fasli haa salniihi salniihi hadeeda kala fasli ama dheh salnii iyaahu ama salniihi dheh fiir hadda sal ficil amar mabniyu cala الsukuun wاnnuunu lilwiqaaya wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiiru anta walyaau lulaa salmiy yadeeda horo damiir mutasil mabniyu cala sukuuni fi maxali nasbin mafcuulu bihi awal walhaau damiir mutasil daahir mabniyun cala alkasri fi maxali nasbi mafcuul thaani w salniihi salniihi marka musanifka hadda wuxuu iri wasil xariiri aw ifsil kala bixi haa salniihi intaas masalo waay ha asalii marka waxay cinwaan u tahay idaa kaana damiiraani mafcuulayni licaamilin waaxidi walaysa asluhumaa mubtadaan wakhabara yajuuzu alfaslu walwaslu waladii yadharu min kalaami اlmusanifi ana dalika jaaizun cala asawa ama xariiri ama banay baynamaa waxaa laleeyahy musanifka taas waa lagu haystaa oo sida arjaxa waxa weeyaan in la xariiriyaa wanaagsan wa hiya lugaة اlqur'an ka qowlihi tacaala fasayakfiikahum اllahu wa qowlihi tacaala anulzimukumuuha wa qowlihi tacaala in yasأalkumuuha intaasoo dhan hadda waxay ku timiday ayadoo ah lakala fasli ayadoo la xariiri dheh fasayakfiikahum اllahu fasayakfii waa ficilkii mudaaric sayakfi ficil mudaaric oo siin ay la xiriirto wa yakfi wa aslan ayib ficil mudaaric marfuu bidam muqadar cala ya manac min duuri athiqal alyarmi oo kaloo shali ka soo hadli inay lamid tahay wاlfaacilu allaahu daas waaye fasayakfiikahum اllaahu marka kahum kaafkaas iyo hum fasayakfiika waa kaaga filnaa doonaa hum ayagaas waxaa kaaga filnaa doona allaahu ilaahay baa kaa kaafinay marka kaafka hore waa mafcuulu bihi awal humtaasna mafcuulu bihi thaani waana la xariiri oo lama dhihin fasayakfiika iyaahum allaahu lama dhihin lakalama qadin waxaa lamid ah anulzimukumuuhaa anulzimu anulzimu ficlu wa faacil naxnu waay kaafkaas mafcuul bihi awal kum taas haadana mafcuul bihi thaani waawdaas waxa weyaan min ajli ishbaaci dama loo keenay in yasalkumuuhaa waa lamid marka kuligeed waxay ku timid baa leeyahy itiصaal walidaalika daahiru qowli musanif ou yiri wasil awifsil haa asalniihi daahirkeeda waxay tusinaysaa in labadaba in la xariiriyo in kaleba ay banaan yihiin oy labada ay isku mid yihiin laysa axaduhuma afdal min alaakhar saasaa laga fahmayaa baa layidhi laakiin sida raajixa ah waxa weeyaan in masaladan aysan cala sawaa ahayn oo sida raajixa ay tahay itisaalka uu raajixsan yahay xataa dahaba siibaweyhi inuu yiri macnaha waxa weeyaan waajib weeyaan in la xariiriyo ilaa fi xaalati daruura siibaweyhi waxa weeyaan almustaqri wuxuu dadka dheeryahay zamankiisa mutaqadim ah markaasuu inta uu tafaxaytay buu carabti oo luqadeeda markaa la xujaysanayo o aanan weli fasaadin yuu soo aruuriyey marka waxay ku hadli jireen marka wixiise istiqraai ay ku xeran yihin leysa mujarad qawaacidu qacad ma ah sidaas waa waxa siibaweyhi looga dambeeya waxa weeyaan wuxuu aaday baadiyaha iyo qura alcarab markaasuu qabiilo kasta iyo luqadeeda buu kasoo qoray markaasuu wuxuu qur'aankii aankii iyo nusuustii buu markaa bardhigay markaabaa waxa weeyaan uu qaacidada lasoo baxay markaasuu iri wamaa ashbahahu waxaa laga jeedaa kulu ficlin tacadaa ilaa mafcuulayni wa jucila almafcuulaani damiirayni taas unbaa lagala jeeda markaasuu uri fii kuntuhu lkhulfuntamaa wa fii kuntuhu haddii damiirka eh, haddii ou noqdo khabaru kaana haddii damiir ou noqdo alkhulfuntamaa yani khilaafkii waxaa weeyaan nusiba ilaa annuxaat wa ikhtalafuu fi ma baynahum bimacnaa waxa weeyaan ismu kaana iyo khabaru kaana labadiba kaani akhwaadkeeda oo saddex iyo tobankii ficila lagala jeedaa saddex iyo tobankii ficil haddii isimkooda iyo damiirkoodu ee khabarkooda ay damiir wada noqdaan asigana waxaa banaan in la xariiriyo iyo in la kala gooyo waa bannaan tahay layskuma khilaafsan min xayثu aljawaas laakin ayuhumaa arjax waa musanifku waa imaan doonaa kadaaka khiltaniihi kadaaka khiltaniihi waad ii malaysane waa lamid marka kuntu waxay u joogtaa kaana iyo akhawaadkeeda nawaasikhdii idaa kaana idaa saara ismuha wa khabaruha damiiran laakiin khabarka un baa muhim isimka daahir waa noqon kara haddii khabarkeeda uu damiir noqdo yajuuzu alfaslu walwaslu ayuhumaa arjax waa noo imaa doonta khiltanihina waxay ka joogtaa daniga akhawaadkeeda wa idaa kaana mafcuula dhanna damiirayni dhannadii labadeeda mafcuul baa damiir laba damiir noqday labadan damiir labadii salnihi waxay kaga duwan yihiin ana haada axaduhumaa mubtada walaakharu khabar dhan iyo akhawaadkeeda nawaasikhay ku jiraan waxay galaan mubtada iyo khabar zaydun qaaimun aydoo ee danantu zaydan qaaiman unbaad leedahay laakiin salni mubtadaheeda iyo khabarkeeda ma aha haddaad tiraa salni iyaahu macnaha waxa weeyaan ana huwa ma dhici karayso mubtadiya khabar ma noqon ana huwa yani aniga asiga ah dirhamkii ma dhici karayso marka salni iyo acطaa iyo waxa waaye labadeeda mafcuul maaha asalkooda mubtadiya khabar ma ah hadaa tira acطaytu zaydan dirhaman hadaa tirahdi zaydu dirhamun yani ma dhici karayso macno ma keenayso asalkooda mubtadiya khabar ma ah bikhilaafi khaala e, iyo dhanna iyo xasiba iyo zacama ijaxada daraa kulli waa taqaana afcaalkaas way imaa doontaa waxay galaan mubtada i khabar waay kadaaka khiltaniihina way isku khilaafeen sidii kuntuu isugu khilaafeen markaasuu musanifku yidhi wa akhtaaru itisaalan aniga in la xariiriyaan dooranayaa gayrii wa gayrina ikhtiyaara alinfisaala marka wuxuu leehay aniga nuxaadka qeybta aan ka ahay waxaan dooranayaa in kuntuhu io khiltaniihi labadaba in la xariiriyo oo aan la kala faslin inay fadli badan tahay waa banaan tahay banaanashadii waa la wada qiraya laakiin ayuhumaa afdal haddii la yidhaahdo musanifka wuxuu leey aniga ikhtiyaar waxaan dooranaa labadaba in ay kala fog yihiin in labadaba la xariiriyo marka fiiri waxa weeyaan kaana zaydun qaa'iman yay asalkeeda ahayd ayib haddii marka damiiru ou noqdo waxaad leedahay kuntu kuntuhu kuntuhu mathalan kuntu iyaahu mathalan waxaa laga hadlayay ninkaa meesha ka muuqda adiga maad ahayd baa lagu yidhi markaasaad leedahay kuntu iyaahu anigaan ahay iyo kuntuhu anigaan ahay labadaasba yaa fiican marka kuntuhu anigaan ahaa iyo kuntu iyaahu haddaad kuntuhu tiraahdo kuntu kuntudaas kaana bay ka timid kuntu mutasarif min kaana ficil maadi mabniun cala sukuun itisaali bidamiir rafci mutaxarik wtaau damiir mutasil mabniyun calى dami fi maxali rafcin ismu kaana wlhaa damiir mutasil mabniyun calى dami fi maxali nasbin khabaru kaana sidaasa le kuntuhu kuntuhu bimacnaa kaana ay asalkeeda ka timid iyo kuntu iyaahu ayuhumaa awlaa mathala waxaad leedahay asadiiqu kuntahu niyaha waxaad ahayd wadaay baad io ahayd asadiiqu kuntahu ama asadiiqu kunta iyaahu wax in la hormariya unbaa la raba eh, musanifku wuxuu leeya waxaan doortay itiصaal nabiga ibnu sayaad markuu ka hadlay wuxuu iri in yakunhu falan tusalata calayhi lugat الnabiy salى اllahu alayh wasalam itisaalkii waa in yakunhu haddii uu yahay ninkii aan idinkaga waramayo ibnu sayaadka ninkaa noo muuqda hadduu yahay falan tusalata caleyhi lagugu masalada ninka ilaahay wuxuu qadaray inuu muddo dheer noolaado cumar iyo dad kalaa waxay dooneen inay dilaan markaasuu nebigu wuxuu iri haddii asigii uu yahay ma kari kartaan liannahu qudira an yaciisha marka fiiri in yakunhu hadda ibnasayaadkia laga hadlay in yakun in xarfu shardin yakun ficlu shardi wasmu kana damiir mustatir جوازا تqdiru هو إن yakun hudan hadana waxaa waay damiir mutaصil mabniyu calى dmi fi maxali nasbi khabaru yakunhu nabiga wuu xariiriyey labadiiba waa xariiriyey mid kale waa soo waa banaan tahay oo in lakala bixiyo ka qowli shaaciri lain kaana iyaahu laqad xaala bacdana can اlcahdi wاlinsaanu qad yatagayaru buu shaacirka yiri la in kaana haddii uu yahay ninkii aan ka sheekayni iyaahu asigii laqad xaala bacdana gadaashin isbedelaa ku yimid can ilcahdi buu ka bedelmay walinsaanu qad yatagayar marka fiiri la in kaana iyaahu in kaana isimkeedii damiir mustatir waaye iyaahuna khabarkeedii waay waana kala fasliy shaacirkaas marka labada inay bannaan yihi layskuma diidana laakin ayuhumaa arjax musanifka wuxuu doortay itisaalka siibaweyhina wuxuu doortay fasliga yani isku tuurtuurun bay noqona qolo kastaba shawaahid bay la timiday laakiin waxay u baahnaan lahayd sida lagu ogaado ayuhumaa arjax in istiqraa lagu sameeyo meesha loo badan yahay adeeg isticmaalka xaguu uu badan yahay haddii la ogaado xariirka inuu badan yahay waxaa leeyahy xariirkaa raajaxsan kan kalena jaa-is waay haddii ay badan tahay infisaalkana sidaasay u baahan tahay istiqraa bilugati alcarab ay u baahan tahay ayib kadaaka khiltaniihi khiltanihi na waxa weeyaan waad ii malaysay waataan kuu sheegno daniga akhawaadkeeda kulu ficlin tacadaa ilaa mafcuuleyni athaani minhumaa khabaru fi lasli asalkiisa mubtada i khabar ay isku ahaayeen laba damiir ay noqdeen musanifka wuxuu iri aniga waxaan dooranayaa in la xariiriyo oo waxaan leeyahay buu leeyahay khiltaniihi macnaha waad ii maraysay ama khiltanii iyaahu asaad ii maraysay labadii waa isku macno waay musanifka wuxuu leeyahay oo ibnu maalig ah aniga waxaan dooranaya itisaal oo khiltaniihi in la yidhaahdo yaan dooranaya Ehm, ninkan kale jumhuurta kaloo siibaweyhi ay kamid yihiinna waxay leeyihiin maya waxa weeyaan infisaalka fiican oo khiltanii iyaahu in la yiraahdo yaa fiican <clears throat> laakiin waxaad moodaa musanifka inuu garku leeyahay oo haddii damiirkii la fasliyo hadduusan soo kordhinaynin macno ka duwan isagoo la xariiriyo waxa weeyaan in la xariiriya inay fiicanta aad moodaa liannahu waxaan iriyay haddii laisku waafaqsan yahay moo qaacidadii mataa amkana alityaanu bidamiiri lmutasili laa yajuusu alcuduulu ilaa gayrihi hadda kan damiirkii mutasil waa lala imaan karaa munfasil haddii lala yimaadana macno dheeraada uu soo kordhinaya ma laha marka madaaci ila alcuduuli ila almunfasil maca imkaani alityaani bilmutasili marka masaladan waxa weeyaan inuu musanifku ku dhow yahay baa yaad moodaa wallahu aclam dayib ka soco markaasuu wuxuu iri waqadim اlakhasa fi اtiصaali waqadiman maa shiئta fi infisaali waqadim hormari alakhasa damiirka oo dhow fi itisaalin fi xaali اlitisaali hadday damaairti laba damiir hadday mutasila noqdaan midka akhaska ah oo dhawaashada badanne kaas hormari waqadiman hormari maa shita waxaad doonto fi infisaalin markii la kala geeyana midkaad rabto hormari damaairta waxaad ogaataa inay kala dhowdahay damiir mutakalim akhasu min damiiri mukhaab wa damiir mukhaab akhasu min damiiri alghaa'ib saas markaad ogaatid hadday kulmaan damiir oo mutakalim iyo mid ghaa'iba midka mutakalimka hormari hadday mid mukhaadab iyo ghaa'ib ay kulmaan midka mukhaadabka hormari intaasuu u jeeda ayib laakiin waa goorma hadday itisaal yihiin waqadim hormari alakhasa midka dhawaasho badanoo khaaska ah fi itisaalin fi xaali itisaali labadii damiir hadday mutasilayn noqdaan midka oo khaaska ah hormari saasaad leedahay mithaalkeeda waxaa kamid eh waxaad leedahay addirhama acطaytukahu wa acطaytaniihi saasaad leedahay addirhama dirhamkii yaan acطaytukahu aan ku siiyey fiir hadda acطaytu ficli faacil waa lagama hadlaya laakiin acطaytukahu kaada kaafkaas hadaa laga hadlaya kaafkii mafcuulow noqday hadina damiirkii aydana mafcuulay noqotay laba damiir oo laba mafcuul oo mutasilayn a waay marka waxaa la hormarinaa kaafkia la hormarinaa kaafka akhasu min eesh min damiir اlghayba acطaytukahu acطaytu waan sii ka adiga hu dirhamkii aan ku sii wa acaytaniihi wa acaytaniihi acaytanii waad isiisay hi dirhamki aad isiisay fiiri hadda acayta ficli faacil waa nuunti waa wiqaay ya-da horo yaa lmutakalimkaa waa mafcuulu bihi awal waay damiirka dambeeyo qeybka ane waxa weeyaan mafcuulu thaani marka yaa lmutakalimaa la hormariyey tii horena kaafkii mukhaatabkaa laakiin meeshan waxaa ka muuqato ma kulmi karaan yaa damiir mutakalim iyo ayb damiir mutakalima iyo damiir mukhaaab a ah ma kulmi karaan laakiin damiir mutakalim iyo eyb damiir mukhaataba iyo eyb labadaasaa kulmi karo marka waxaad hormarinaysaa damiirka akhaska laa yajuusu taqdiimu اlghaa'ibi maca alitiصaal oo ma dhihi karaysid addirhama acaytuuhaka acطaytuhaka acطaytuhuka dhe acطaytuhuka ma dhihaysid fiiri addirhama yaan acطaytuhuka acطaytuhuka ay asalkii ahayd acطaytu ficli faacilay noqonay hadaas mafcuulu bihi muqadamay noqon leed walkaafu mafcuulu bihi thaani mafcuulu bihi awal aan dhihi muqadam ma ah hada waxay noqonaya acطaytuhu ka haddaan iraahdo mafcuul awal hada kaafkiina mafcuul thaani marka meeshii waxay noqotay kaafkiio damiir akhas min damiir اlghaa'ib a dib maris marka waxaad soo hormaraysa damiir اlgeyb oo oo ah midka macnaha abcad min damiir اmukhaaabi ma banaano sidaas oo kale walaa acطaytahunii ma banaano acطaytahunii meeshii oo ay ahayd acطaytaniihi oo yadi hadi ay ka horeysa yadi ma soo hormarin kartid ee hadi ma soo hormari kartido acdaytuhunii ma dhehaysid oo hadi yadi kama hormarinaysid intaasu ujeedaa waxaa weya intaas waxay sharax u tahay waqadim ilakhasa fi itisaalin waqadiman maa shita fi infisaalin markaa waqadiman hormari maa shita waxaa doonto fi infisaalin markii ay kala tagayaan haddii lakala geeyo midaad rabto hormari mithaalka naftigiisi addirhama acdaytukahu waa tan hore usoo sheegnay waxaa kuu banaan acdaytuka iyaahu inaad kala faslisid waa banaan tahay ayib waxaa banaan damiirkii keybka ina soo hormartoo tirahda addirhama acdaytuhu iyaaka fiiri hadda iyaaka oo damiir mukhaaab ahaa la dib mariyey damiirkii keybka acdaytuhu a la soo hormariyey waa banaan tahay buu ku leeyahay acdaytuhu iyaaka wa acdaytahu iyaaya ama acdaytanii iyaahu labadiba waa banaan tahay waqadiman hormari maa shita waxaad doonto fi infisaalin markii la kala geeyo damiirka akhaska hormari ama dibmari laakiin hadday xariirsadaan oy labadoodii ficilkii la xariirsadaan midka akhaska hormari taas waxaa lagu ogaaday istiqraa waay musanifka hadda hadalkiisa waqadiman maa shita fi infisaalin ou yiri waxay tusinaysaa inay muطlaqan ku banaan tahay qole waxay leeyihiin ma ahane cinda amni labsi waa shaki inuusan meesha imaanaynin unbaa la rabaa hadduu labsi ka yimaado akhaska in la hormariyo waajib waay ayib markaasuu wuxuu ri wafi itixaadi rutbati ilzam fasla waqad yubiixu اlgeybu fiihi wasla walzam laazim fi itixaadi rutbati darajada hadday mid noqoto faslan kala geyn laazim wqad yubiixu اlghaybu maqnaashada inay banaysaa dhici karto fiihi fima dukira waslan xariirin hadda waxaan ka hadlaynay laba damiir axaduhumaa akhasu min alaakhar damiir mutakalim maca alghayb ama damiir mukhaatab maca alghaa'ib aan hadda ka hadlaynay laakiin hadday isku mid noqdaan ka waran laba damiiroo mutakalim ah ama laba damiiroo ghayb ah ama laba damiiroo mukhaatab hay noqdeen markaan sidee la yeelaa itixaad rutba waa laba damiiro isku daraja ah oo ama isla geyb a ama isla mukhaataba ama isla eesh mutakalim ah saas hadday noqoto in ficilkii lagu wada xariiriyo ma banaan in la kala geeyaa waajib a ah buu markaasuu ri wa fi itixaadi rutbati walzam laazim faslan labadii damiir in lakala geeya laazim fi itixaadi rutbati darajadooda hadday mid noqoto oo laba damiiro isla geyb ah ama laba damiiro isla mukhaatab ah ama laba damiir oo isla ish mutakalim ah hadday noqoto kala geey waqad yubiixu ha ii dambaysa sharxeeda markaan fiiri ayib mathalan waxaad leedahay addirhama ama acطaytanii iyaaya acطaytanii iyaaya fiiri acطaytanii acطayta ficli faacil waay nuuntaas waa wiqaayo marka waxaa kulmay acطaytanii yadi oo damiir mutakalima iyo iyaaya oo damiir maxaan ku irahdaa asna mutakalim ah yaa mutakalim waay marka waxaa waajib ah in la kala geeyaa waajib ah oo in la xariiriya ma banaano marka waxaa le acaytanii iyaaya ma banaan in tiraa acaytanii nii liannahu nuun wiqaaya in la soo celceliya waa laazim waay sida hadda noo imaa doonto hadda acaytanii iyaaya acaytanii waxaad waxaad acdaytanii waad isiisay iyaaya anaad isiisay waa nooc min atawkiid waay acdaytanii anigaad isiisay acdaytanii waad isiisay iyaaya anaad isiisay macnihi saas acdaytuka waan ku sii iyaaka adaan ku siiyey wa acdaytuhu ninkii aan sii iyaahu asaan siiye saasay noqonaysa badana ma dhacdo laakiin haddii dhacda saasaa la yeelaa waa la kala geyna acdaytanii iyaaya waa la kala gey acdaytuka iyaaka waa la kala gey acdaytuhu iyaahu waa la kala gey laakiin in la xariiriyo la yihahda acdaytaniinii acdaytuka ka acطaytuhuhu in la yidhah labadii damiir saas lagu xariiriyo ma banaana buu leeyay musanifka macnaha intaas waxa waay beytka hore sharxiisa wa qeybk qeybtiisa hore oo ah wa fi itixaadi rutbati ilzam fasla waqad yubiixu اlgeybu fiihi waslan waa macno kale waqad yubiixu اlgeybu geybki inuu baneeyaa dhici karo damiirka hadduu geyb yahay fiihi fima dukira waslan in la xariiriyo hadday labada damiir oo isku midka noqday haddii laba damiiroo geyb ay yihiin maca alikhtilaafa musanifka marka meeshaas ka maqan wax kasta shicirka laguma gudan karo idaa kaana addamiiraani lilgaa'ibi waاkhtalafaa fi الsiiga kaan yakuuna axaduhumaa mufrada wاlaakharu tathniya qad yajuuzu fi dalika alwaqti alitisaalu saas buu u jeeda mathala waxaad fiirisaa waxaad tiriyay الزaydاni الdirhamu acطaytuhumaahu acطaytuhumaa iyaahu bay asalkii ahayd fiiri haddeertaan الزaydاni ama almuxamadaani الdirhamu acطaytuhumaahu الdirhamaani ama waxaa tira alcaliyaani الdirhamu acطaytuhumaa iyaahu acطaytuhumaa humaadii hadda waa mafcuulu bihi awal iyaahu mafcuulu bihi thaani waa la kala gey waa sida fasiixa ah waay laakiin maadaama geyb uu yahay haddana siiqadooda iskhilaaftay oo axaduhumaa muthanan wاlaakharu mufrad الزaydaani labadii zayd الdirhamu dirhamkii yaan acطaytuhumaahu aan sii markan waa la kala garan acطaytuhumaa labadii zayd hu dirhamkii aan siiyey saasaad leedahay الزaydaani waa mubtada الdirhamu waa mubtada thaani acطaytuhumaahu jumladaas oo ficil iyo faacil iyo laba mafcuul ah yaa waxay u tahay khabar mubtadaha dambo adirhamu ah wاljumlaة min almubtadaء الthaani wa khabarihi khabru limubtada ilawl oo zaydaani ah saasay ku imaanaysaa craab ahaan marka azaydaani adirhamu acطaytuhumaa iyaahu sida fasiixa waay laakiin maadaama geybna uu yahay labadii damiirna iskhilaafeen koona tathniya uu yahay oo humaadii zaydaanka u laabanaya midna mufrad ou yahay hu ou dirhamka u laabanayo jaaza اlitisaalu oo la yihahda acطaytuhumaahu in la yihahdo saasaa banaan ayb w qablaya nafsi maca alficli iltuzim nuunu wiqaayati walaysi qad nudim waltuzima waa la laasimay qablaya nafsi yaau nafsi oo yaau lmutakalim horteeda maca alficli markay ficilka la jirto nuunu wiqaayatinaa la laasimsaday walaysiina qad nudima shicray ku soo aroortay musanifku wuxuu leeyahay yaa lmutakalim oo yaau nafsi asiga uu ku magacaabay yaau lmutakalim hadday ficil la xiriirsato waa in nuunulwiqaaye la keena macnaheedu waa iska waadix liannahu ficil waxaan soo niriyey hoos dhig ma galo waljaru walismu qad khusisa biljari kamaa qad khusisa alficlu bian yanjazima ficil hoos dhig ma galo yaa mutakalimna waxay rabtaa maa qablaha inay maksuur ahaato fiir ghulaami daari beyti zawjati wa wa wa saasaad leedahay waxay rabtaa hadiiba yaa mutakalim ay tahay an yakuuna maa qablaha maksuur ficilkiina kahoos waa diidaya yaadiina hoos dhigay rabtaa marka min baabi tawasuda waxaa la yimid nuun layihaha nuun lwiqaaya oo ka ilaalinaysa ficilka hoos ka ilaalinayso marka fiiri daraba ya baad la xariirisay darabii maad dhihi kartaa maya darabanii aad leedahay nuuntii wiqaayada markii la keenay ficilkina fatxadiisay u badbaadisay ya hoos dhigday rabtay siisay marka way kala ilaalisay soo ma arkeysa markaasuu wuxuu leeyahay haddii yaau lmutakalim hadday ficil la xiriirsato yajibu lityaanu binuuni اlwiqaaya xataa laa yankasira alficlu walaa taftaqid alyaau kasra maa qablaha marka min baabu heshiisiina loo yimiday markaasu wuxuu ku yiri waltuzima waxaa la laazimay nuunu wiqaayatin nuuntii ilaalinaysay yaa la laasimay in lala yimaado qabla nafsi yaa lmutakalim horteeda maca alficli laakiin maca alismi maaha ismi uma baahno fiiri ghulaam hadaad yaa lmutakalim u idaafaysid ghulaamii aad leedahay maala haadaa daaru muxamadin ay ahayd muxamedkii ka dhigi daari ou leeyahay liannahu ficil isim waxaa weyaan waxaan soo sheegna hoosdhig waa geli karaa icraabtiisana saan she kuula sheegay waayo oo muqadaray noqonaysa hadaa tira haadihi daari hadaa tiraad daari khabaru mubtada marfuucu calaamatu rafci duma muqadara calaa maa qabla yaai lmutakalimi manaca min duhurihaa xarakatu tanaasub manaca min duhurihaa tanaasub aad leedahay ayb laakiin ficilaa laga hadlaya ama mudaaric ha noqdo yadribunanii aada leedahay yadribunanii nii ama ficil maandoon ha noqdo darabanii ficil amar ha noqdo idribnii ficilkiis wixiis waa u badbaaden idrib ficil amar mabniun cala sukuun w nuun lwiqaaya wa yaa lmutakalimi mafcuulu bihi walfaacilu damiir mustatir wujuub taqdiiru anta w qablaya nafsi maca alficli ltuzim nuunu wiqaayatin walaysi qad nudim marka laysa afcaal waay waxaa laga arkay baa layidhi keligeed ayadoo ya la xariirtay nuuntina laysanii bay ahayd in la yidhaahdo laakiin laysi ayadoo la yidhi baa la arkay baa laleeyahay ayib taas macnaha min baabi shuduud waay wlaysi laysi laysa maxay tahay waa sida qowlka raajixa waa ficil ficilka oo jaamid ah weeyaan iyadoo waxaa la arkay laysa oo yaa ulmutakalim ay la xiriirsatay oo nuuntine ay ka maqan tahay oo ayada la hoos dhigay baa la arkay qolaa marka saas waxay daliishateen layse inaysan ficil ahayn ay daliil u tahay ay qola daliishteen marka taas waxaa laleeyahay waa shaadnimo weeyaan qad nudima ee ayadoo laguma arkin laysa oo aan nahri saas ku soo aroortay marka waxaa uu daliil ah baa lihi ka qowli shaaciri cadadtu qowmi ka cadiidi طaysi id dahaba alqowmu اlkiraamu laysi ou yidhi marka cadadtu qowmii baan tiriyey ka cadiidi طaysi maxaan ku iraa bacaadka tiradiisoo kale id dahaba alqowmu dadkii inay tageenaan ogaaday buuri alkiraamu ee wanaagsanay leysi aniga aan ahayn nin is ammaanay wa dadkaygii o markaan wada tiriyey tira ahaanna waxaa weya bacaadka ahaan ay la egyihiin laakiin waxaan ogaaday buu wax wanaagsan inay ku jirno aniga aan ka ahayn marka wuxuu iri id dahaba alqowmu alkiraamu leysi yani leysanii bay ahayd inuu yidhaahdo liannahu waa ficil itaصلت bه yاء المتkلم fkاna الwاaجiب fي xaqihi an يؤtىa بnuun الوiqاayة fayuqاal laysanii in la yidhaahday ahayd marka tan waxaa lagu tiri baa laleeyahay min baab esh min baab waxa weeyaan الshuduud walaytnii fashaa walayti nadra wmaclaclackis wkun mkhayra fi اlbaaqiyaati wاطirاara khffa minii wcanii bacd man qad slfa wفي ldني ldني qل wفي qdني وqdني الxdف أيضا qd yفي marka inta wuxuu kaa gelayaa xrufta la yihahda xruf النawاasik ina وakhawاatuha ina وaakhawaatuhaa haday yaa الmتaklim la xariirsato hal yaجiب kaالأfعاali الإtيaan بnuن الوقاaية مطلقا أm يجuز فيha الوجهاni intaasuu ka hadlaya walaytanii in la yidhaahdo fashaa waa faaftay walaytanii walaytii in la yidhaahdana nadara waa yaraatay fiiri marka yacnii haddii layta yaa ulmutakalim ay la xiriirto in nuunulwiqaaya lala yimaadaa badan in laga gooyana waa yar tahay intaas laytahay gaar ku tahay walaytanii laytanii oo nuunulwiqaayada lala yimaada fashaa waa faaftay walaytii in la yidhaah nuuntii la gooya nadara waa yaraatay wa mac lacala wackis cagsi maca lacalla lacala markay jirtane laytanii cagsigeeda ka dhig wa kun ahaw mukhayaran mid la khiyaar geliyey fi lbaaqiyaat inta soo hartay marka xuruufta oo leyti akhawaadkeeda li xaraf waaye lixdii xaraf inna iyo anna iyo kaana iyo laakina iyo leyta iyo lacala waay lixdaasay ahayd waa noo imaa doonta lixdoodii wuxuu ku leyta waxaa badan nuun wiqaaya in daa'ima lala yimaado lacalana waxaa badan in laga gooyo afarta soo hartayne ama la imaam ama iska dhaaf intaas kelia waa inta haduu kuu sheegay markaasu waxaad leedahay fiiri hadeertaan markii aad aada leyta aad timaadid qur-aanka markaad u fiirsatid yaa laytanii kuntu macahum fa afuuza fawzan cadiiman yaa laytanii layta oo xarafki ahayd iyo yaa lmutakalim ha kulma nuunulwiqaaya lala yimid wa hadihi lugat lqur'aan waay cagsigeeda lacala waay lacalii ablugu asbaaba asbaaba samaawaat lacalii lacalanii lama dhih qur-aanku kuma arkeysa lacalanii kuma arkeysa kadalika xadiidu rasuuli اlahi sal اlه alيه wasalam lacala haday yaa lmutakalim la xiriirsato nuun lwiqaaya in la gooyaa fiican ilaa naadirnimo in loo cagsi leyta waay ayib leyta marka qaarkoodaa la arkay ayagoo nuunti gooyeen oo macnaha ka qowli shaaciri ka munyati jaabirin id qaala leyti usaadifuhu wa utlifu jula maali yani ka munyati jaabirin ninka jaabir leh so uu tamaniyey id qaala markuu iri leytii shallaytadayde usaadifu ninkaas mar haddaan aan qaabili lahay wa utlifu walow utlifu jula maali maalkayga dhammaantiis aanba waaye mar le ninkaas haddaan qaabili lahay marka fiiri id qaala leytii ou yiri waa naadirnimadii weeyaan lacala maxaan soo niriyey lacala waxaan soo niri alcagsu in ya-da la suga waay hadaan hadayna ya-dii ay la xiriirin oo lacala allaha yuxdithu bacda dalika amra masaladaas kuma jirto lacala oo nuun aan ya aan wadanin kuma jirto laakiin waxaa laga hadlaa iyadoo ya-la la xiriiri lacalii ablugu asbaaba oo kale ayib cagsigeedi waay laakiin waxaa la arkay lacala oo ayadana lala xariiriyey cinda bacdihim eh, nuun lwiqaaya oo ka qowli shaaciri faqultu aciiraani اlquduuma lacalanii akhutu bihaa qabra liabyada maajidin nin baa waxaa weya nin uu ka dhintay markaasuu wuxuu iri faqultu waxaan idhi buu iri aciiraani icaariya geliya alquduuma masaarti lacalanii waxaan mudanahay akhutu bihaa qabran qabri inaan ku qodo liabyada aan ugu qoro liabyada maajidin liabyada aan ugu qoro nin cad maajidin macnaha sharaf leh macnaha waa iska sharlaynaa ninkaas haddii aan maanta heli lahay macnaha bahal aan ugu qorto qabriga ulajeedada waxaa weya lacalanii taasaa loo jeeda ayib intaas waxa weeyaan walaytanii fashaa walayta nadara o mac lacala akis wa kun ahaw mukhayaran mid la khiyaar geliya fi lbaaqiyaati inta soo hartay inta soo hartay khiyaar kulahaw waa maxay marka lixdii oo xuruuf nawaasikdaheed labaad bixisay lacali ilayta inta soo hartay ama nuunulwiqaaye geli ama iska ama ka goy inii dheh ama inanii dheh annanii dheh ama annii dheh laakinii dheh ama laakinanii dheh maxaan ku iraahdaa ka annii dheh ama ka annanii dheh labadaba waad aragtay saddex nuun baa marka meeshaas ku kulmay lannahu ina cibaara can nuunayni waay nuunulqaaya markii lagu sii dara saddex nuun inanii bay noqotay marka taas waxa weyaan intaba waa banaan tahay calaa cala sawa midaana daciifa iyo midaana saraysa lama dhahay ayib markaasuu musanifku wuxuu iri wdiraaran khafafa minii wa canii bacdu man qad salafa wa khafafa waxaa fududeeyey idiraaran dhibaato awgeed minii wa canii waxaa fuday bacdu man qaar qad salafa hormaray dad naga hormaray qaarkeed yaa minii iyo canii hormari yaa yaa fududeeyeen haddii min oo xarfu jar a ah, iyo can xarfu jare ah, haddii yaa ulmutakalim ay la xiriirsato waxay ahayd sida wanaagsan ina nuuna wiqaayo lala yimaado min nuunkeedii in nuun ulwiqaaya markii laysku daro waa la isku shidaa minni iyo canii bay noqonayaan marka qaar oo dad mutaqadimiin ah waxay yidhaahdeen cani wa mini ay yidhaahdeen idiraaran macnaha idiraarna ma yimaada ilaa cinda ashicri wa khafafa waxaa fududeeyey bacdu man qad salafa qaar hormareen minni iyo wa canii bay fududeeyeen mini wa canii ay yidhaahdeen idiraaran liajli idiraar yani dhibaato oo shicir uu dhibaato geliya awgeed marka waa ka minii canii in la yidhah bay ahayd marka waxay u jeedaana laleeyahay ka qowli shaaciri oo kale uu yidhi ayuha saa'ilu canhum wacanii lastu min qaysin walaa qaysu minii fiiri haddii hadda minii ou dhihi lahay kaafiyada waxbaa ka jebi lahay ayuha saa'ilu canhum wacanii buu yidhi ninka oo na weydiinayo canhum qoladaasi wacanii aniga lastu min qaysin qayska mid ma ihi qabiiladaas walaa qaysu mini iga mid ma aha marka waxay ahayd last ayuha saailu canhum wacanii lastu min qaysin walaa qaysu minii inuu yihahday ahayd markaasuu fududeeyey waa shay naadir ah weeyaan taas waa xuruuftii kale xuruufta kale oo soo hartay oo xuruuful ljar a nuun uma baahno u fiirsa hadda xuruufuljar maxaa kamida ilaa oo kale ilaya aad leedahay haddii yaa lmutakalim lala xariiriya ilaya aad leedahay fi oo kale fiya aad leedahay oo ma dhehayse liy linay maba lala keeni karabo xuruufta jarta oo kale uma baahno labadan unbaa laga hadlay markaasuu ri wafii ladunii ladunii qala wafii qadnii waqadni lxadfu ayda qad yafii wa qala waxaa yaraaday fii ladunii waxaa ku yaraaday ladunii in la yiraahdo lafdigaas ladunii ladunii haddaynan yaa lmutakalim la xariidhsanin wa inaka latulaqa alqur'aana min ladun xakiimin caliim uma baahno yaa lmutakalim maba la xariidhsanin hadday ladunii ay yaa la xariidhsato nuunulwiqaaya in lala yimaado yaa haboon oo akhara oo raajix ama waajib ah oo marka ladun nuunteedii iyo nuunul lwiqaaya markii lala yimaado waa la isku shidaa wafii ladunni ay noqonaysaa marka waxaa yar in la yidhaahdo nuunul nuunulwiqaaya la goyo laduni la yidhaahdo ladun waa daraf yacni min ladun fulaan yacni min cinda fulaan ay ka dhigan tahay waa daraf ficil ma aha waa isim marka iyadoo isim ah yaa khaas ahaan xugumkaasay leedahay in nuunul nuunulwiqaaya la geli haddii yaa ulmutakalim la xariirsato markaasuu hi waqala waxaa yaraaday fii ladunii waxaa ku yaraaday in la yihahda ladunii oo nuunta la gooy ayib wa fii qadni wa qadnii alxadfu ayda qad yafi wa qad yafii inuu macnaha oofiyaa dhici kartou yimaado fii qadni wa qadnii labadaas lafdi alxadfu inuu yimaadaa dhici karto mase ma aha maya wlxadfu dhe horta mug mubtadaa xadfiga waay wاlxadfu in la gooyo nuunulwiqaayadii aydan ku noqone qad yafii inuu macnaha ou yimaado owfiyaa dhici karto fii qadnii wa qaطnii qadnii iyo wa qaطnii macnaha xasbii xasbii waay haddii qadnii iyo qadnii oo laba maxaan ku irahdaa isim ah yaa ulmutakalim lala xariiriyo al aslu waxa waaye in nuunti la sugo qadnii wa qatnii la yidhaahdo laakiin waxaa dhici karto inuu xadafka yimaado qadii wa qatii la yidhaahdaa dhici karto waxaa yani loo daliishanayaa ilaahay markuu gomadiisa naaru jahanama uu saara markii buuxsami waayso ilaahayna uu u ballan qaaday inuu buuxiyo oo eh, likilaykumaa milukumaa waa ti ilaahay uu ballan qaaday markay buuxsami waaysaa ilaahay gomadiisa uu saarayaa markaasay qadnii qadnii ay leedahay macnaha waan dhargi waan dhargi waa xasbi xasbi fii riwaaya yaa jirto qati qati ay leedahay in la ictibaariya la rabaa khalad in laga soo qaado lama rabo allugaة اlmashhuura almutacaaraf calayha cinda alcarabi ihbaatu nuun اlwiqaaya fi qadnii wa qaطnii laakin qad yaأti اlxadfu fiihima qilata walaysa dalika bkhaطأi sidaasuu u jeedaa marka wallahu aclam salى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w aalihi w صaxbihi aجmaciin